alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rab ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdaة min lisaani yafqahu qawlii qala almusanifu raximah اllah wminha almunaada wminha wa minhaa ay wa min almawaadici mawaadicdii ficilka la idmaarinayay ee waajibka loo xadfaayey waxaa ka mid a almunaadaa munaadaha ayaa ka mid ah wadalika tusaale naxwu yaa cabdallaahi iyo wixii lamid ah weeye faina aslahu ay faina asla yaa cabdallaahi yaa cabdallaahi asalkeedu waxa uu ahaa adcuu waxaan u yeedhayaa cabdallaahi baan u yeedhayaa buu ahaa faxudifa waxaa la xadfay alficlu ficilkii ayaa la xadfay oo la gooyey wa uniiba waxa wakiil laga dhigay iyo naaib yaa yaa ayaa naaib laga dhigay canhu ay can ilficli lmaxduufi ficilka maxduufka ee la xaggiisa waxa laga soo naaib qaatay xarafka ayaa markaa sheekhu raxima allahu tacaala doonayaa mawdicii labaad inta sheekhu ka sheegay shanta kale ma uu sheegin mawdicii labaad inuu tilmaamo ayaa u marka mawdica labaad waa almunaada bifatxi daal iska ilaali almunaada waa bifatxi daal haddaad akridid almunaada bifatxi daal waa mawdicun min almawaadic alati yuxdafu caamiluha wujuuba wuxuu caamilkii ku camlfalayey wujuuban loo gooyo waxaana laga soo ciwad qaadanaya marka ficilka la gooyo ficilkii waajibnimo loo xadfo xarfunida ayaa laga soo ciwad qaadanaya yaya hadde laakin almunaada almunaadi haddii aynu nidhaano waa aalib liqbaal baa la dhada ka iqbaalka laftiisa raba munaadi bikasri daal ismu faacil buu noqonaya sooma wuxuu noqonayaa maxay ka iqbaalka isagu rabaa la dhahdaa almunaadi almunaadana waa kaasuusa kumid yahay markaa tacriifkiisa xagga luqada waxaa lagu dhahdaa almadlubu iqbaaluhu muطlaqan waa ka iqbaalkiisa iyo soo qaabilitaankiisa la rabo muطlaqan muطlaq ahaan duuduub ahaan istilaaxana waxaa la dhahdaa almalubu iqbaaluhu bixarfin almalubu iqbaaluhu biya aw biixda akhawaatiha kaasaa kuu gaba almalubu waa ka la rabo iqbaaluhu soo qaabilitaankiisa biya yaabaana lagu raba aw ixdaa akhawaatiha ame yaa walaalaheed mid kamida ayaad adeegsanaysaa ma fahna hadda markaa mid fahan waxaynu odhanaynaa lahu tacriifun tacriif buu leeyahy walahu xuruufun xuruufna waa leeyahay walahu aqsaamun aqsaamna waa leeyahay walahu axkaamun xukunnana waa leeyahay waa imisa tacriif buu leeyahay waxaa kale oo u waxaa kaloo uu leeyahay axkaamde saxiix walala markaa tacriifkiisa xagga luqada waxaa la idhaahdaa almadluubu iqbaaluhu muطlaqan waa ka iqbaalkiisa iyo soo qaabilitaankiisa la rabo muطlaqan wax qaydi markaa lama socdo xagga luqada markaynu eegno xagga istilaax miyaa waxaa la idhahdaa almaطluubu iqbaaluhu biyaa aw biixdaa akhawaatiha waa ka la rabo soo qaabilitaankiisa laguna rabo xarafka yaaya ama yaa walaalaheed mid kamid a masle la dhahdaa maxay almunaada almunaada mid kalena waad oran kartaayo almadlubu iqbaaluhu bixarfin naa'ibin manaaba adcu eeg almaluubu iqbaaluhu waa ka iqbaalkiisa iyo soo qaabilitaankiisa la rabo bixarfin xaraf baana lagu rabaa xarafka oo naa'ibin wakiila manaaba adcu adcu meesheediina wakiilkaa ficilka adcua meeshiisihe ayuu yaalla xarafkani lafdan aw taqdiira lafdi ahaan buu yaalaayo waa lagu dhawaaqayaaba ama waa taqdiir oo muqadaro waa la qadaraya isagoo lafdan u yaala yaa ahla alkitaabi munacaadu olin yaa maryamu yaa muusa yaa ciisa ka waran wuu yaalaa aw taqdiiran rabbanaa wataqabal ducaa rabbanaa waa taqdiiran de yaa rabbana yuusufu acrib can haada yuusufu yaa yuusufu marka tacriifka haddaad qaatidna waa sax maa maxay almadlubu iqbaaluhu bixarfin naa'ibin manaaba adcuu lafdan aw taqdiiraa intaba kutubta idin qoraysa ka soco haddaba xuruufta halkaa maxaynu ku haynaa tacriifkiisii soo islaamaynaan qaadan xuruufta lagu nideeya lagu dhawaaqo waa sideed xaraf weeyaan idin qoraya kitaabku sideed xaraf wey sideeddaa xaraf waxaa ka mid a ah alhamzatu hamze ayaa ka mid ah. a azaydu ya azaydu zaydo azaydu baad odhanaysaa hamsadaasi waa maxay waa xarfunidaa la dhahdaa waxaa ka mid a ay ay bifatxi lhamza wasukuni ya waana la qasrinaya ay ay zaydu ay zaydu ay camu adeero ay zaydu zaydo saxiix wala la waa laba sow maaha labadaa waxaa loo adeegsadaa linidaa'i alqariib waxa dhow baa loogu dhawaaqaa hamzada iyo ay hamzada iyo ay masla fahne ta saddexaad waa ya ya ya zaydu zaydo iyadu waa umulbaab bay dhahdaa maadaama oo ay umulbaab tahay mid qariibana waa loogu dhawaaqaa mid baciidana waa loogu dhawaaqa ya mid baciidana waa loogu dhawaaqaa mid qariibana waa loogu dhawaaqa maadaama iyadu ay umulbaab tahay waay weliba iyadu maadaama ay umulbaab tahay waxay kusii gaar tahay binidaai ismi illaahi ismiga rabbi marka lagu nidaynayo yaabaa la geliya weli waxay gaar la sii tahay lafdiga ayuhaay marka loo nidaynayo iyadaa loogu dhawaaqa ayatuhana iyada ayaa loogu dhawaaqa maadaamay umulbaab tahay imisaynu haynaa marka iyad qariibna way noqotaa baciidna way noqotaa imisaan haynaa saddex soo ma waxaa kale oo kamid a ayaa ayaa ayaabaa kamid a ayaa zaydu zaydo waa baciid iyaduna linidaai lbaciid qof fog baad ugu dhawaaqaysa ayaa waa imisa afar miya waxaa ka mid ah haya haya haya zaydu waar hoy zaydo baad odhanaysaa waa imisa shan soo maa a baa ka mid a ah. hamsadun dheere a zaydu waa imisa lix aydina iyadna dheere ey zaydu waa imisa toddoba soo maa wa wa waa imisa sideed markaa waadaas si u dambaysa culimadu waxa ay leeyihiin waxay gaar ku tahay cinda sibawayhi waljumhuur nudbada nudbada nudbadu waa maxay waa nidaa lmutafajici calayhi waa qofkii lala xanuunsanayey oo loo nideeyo qofkii loo xanuunsanayey aad la xanuunsanaysay ama wlmutawajici minhu ama meeshaad ka xanuunsanaysayba qofaad la xanuunsanaysaa waxaad leedahay waa caliyu alla caliyo waad leedahay waa ra'saa alla madaxaa ya waa nidaa ya waa annudba lada annudba insha alla qadrigi iyo waxaan ku arki doonaa marka waa imse xaraf sideedda xaraf baa lagu dhawa sideeda waan iska xifdiy sideedda maxaynu u qaybinay wax qariib loogu dhawaaqiyo wax baciid loogu dhawaaqo marka hamsadu qasrisan tahay ee a ay tahay waa lilqariib ay oo iyadna qasri ah waa lilqariib labadaasi ya waa mushtarag baciidna way noqotaa qariibna way noqotaa ayaa hayaa a ay waa baciid waana waa linudba bay yidhahdaan culimadu markaa sideeddaa xarafna waa waa sideedda xarafe munaadigu leeyahay kaa baxsan awal hormaad arag soo ma sideeddaba saas kaga xifta waayahay halkaa maxaynu ku haynaa marka tacriifkiisii iyo xuruuftii aqsaamtan isaga inoo keeni doona wuxuu yidhi sheekhu wa minhaa mawaadicdii ayuu ka mid ahaaday la idmaarinayey ee la xadfaayey waajibnimo loo xadfaayey almunaadaa munaadu wadalika tusaale naxwi yaa cabdallaahi iyo wixii lamid ah weeyaane faina aslahu ay faina asla yaa cabdallaahi yaa cabdallaahi asalkeedu waxa uu ahaa adcuu waxaan u yeedhayaa cabdallaahi baan u yeedhayaabuu asalka hore ahaa addamaslan fa xudifa waxaa la xadfay alficlu ficilkii adcuu ahaabaa la xadfay adcuuna ku dul dheganaanine adlubu baa lamid ade adlubu cabdallaahi unaadi baa lamid ade unaadiya cabdallaahi yaa yaa ayaa laga naaib yeelay canhu ay can ilficli lmaxduufi ficilka la gooyey waxaa naaib meeshiisii ka ah yaada meesha taala maslfan markaa yaa markaad raabti maa onaysa ya cabdullahi yaa xarfu nidaa manaaba adcuu yaa xarfu nidaa manaaba adcuu cabdallaahi munaada mudaaf masuu calaamatu ismina fatxatun daahiratu cala akhiri cabd mudaaf allah inta mudaaf ilayh halkaa waxaynu ku haysnaa tacriifkiisii iyo xuruuftii loogu nidaynayo wlmunaadaa ka loo dhawaaqaayo khamsatu anwaaci noocyo shan a ah weeye almufradu weeyi mufradkii alcalamu calamka ahaa wanakiratu nakiradii weeyi nakiradii almaqsuudatu cidda gaarkaa loola jeeday wanakiratu nakiradii weeyi nakiradii hayrulmaqsuudati cid gaara aan loola jeedin walmudaafu kii la idaafeeyey weeyi walmushabahu kii loo ekaysiiyey weeyi bilmudaafika la idaafeeyey sheekhow munaadadu waa imisa imise shey baa loo dhawaaqa waaba shan waa shantii ajrumkaad kusoo dhigatay mufradka calamka almufrad lcalam mufradka baabkan maxaa la dhahdaa mufradku wuxuu maraa meelo fara badan ilaa shan baab buu maraa baablkelima maxaa la dhahdaa maa yultafadu bihi mara waa wax hal mar lagu hadlo baablicraabna maxaa la dhahdaa maa laysa muhanan walaa majmuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sita baab maxay nooga buxiyey alcalam baabulcalamna maxaa la dhahdaa maa laysa murakaban baab mubtada wlkhabar bay noogu xigay muxuu ahaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baab la on soo qaadanay baabkan isku mid a maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf intaas baa iska ilaalinaysa marka hadduuna shaygii mudaaf aanu ahayn mudaaf mid shabahin aanu ahayn walow jamacba ha ahaadee ama musana ba ahaadee waa mufrad baa la ohanaya istilax wanaysaa ufahantiid marka ka soco markaa mufradka calamkaa tacriifkiisu waa maxay maa kaana tacriifuhu saabiqan cala nida tacriifkiisu isagao nidaha ka horba wuu joogay oo nidaha wuu ka horeyay loo dhawaaqay ka horba macrifanimadiisu way joogtay oo macrifu ahaa fanaada oo markaad tidhahdi yaa zaydu markaad leedahay dee marka hore macrifu ahaa sooma marka mufr calamka isagoo se daabitkiisu maa kaana tacriifuhu saabiqan cala nida waa ka tacriifkiisu ka horeeyey nidaha iyo dhawaqa ka soco waxaa kuu timiday nakirada maqsuudada nakirada maqsuudada waa maxay daabitkeedu nakira maqsuuda waxa la allatii qusida biha mucayanu allatii ta weeyaan qusida biha loola jeedo mucayanun mid mucayan mid mucayan a ka loola jeedo ayaa la dhahda annakiratu lmaqsuuda tusaale nakiradu maxay ahaan jirtay kul ismin shaayicin fi jinsi laa yaktasu bihi waaxidun duuna aakhira somayan hadda laakiin cid gaaray ku dhacaysaa yaa rajulu mid fahan marka nakirada maqsuudada iyo nakirada hayrulmaqsuudadiihi laba arrimood bay ku kala duwan yihin fi lxukmi way ku kala duwan yihin wa filaqma xagga laqmadana way ku kala duwan yihin xagga xukunku way ku kala duwan yihin mid waa mucrab midna waaba mabni nakirada maqsuudadii waa mabni ah, nakirada hayru maqsuudadiina waa mucrab iyadu soo ma xagga laqmadana way ku kala duwan yihiin oo hadda waxaad odhanaysaa nakirada maqsuud ya rajulu ya rajulu ninkanow baad odhanaysaa kaafaad ku daraysaa ya rajulu ninkanow ya rajulu haddaad nakira hayru maqsuudaa sheegaysidna ya rajula ninow baad odhanaysaa ninow mayna kala duwan marka kaaf baa lagu dara ta maqsuudada ya rajulu ninkanow baad odhanaysaa ta kalena ninaw mayna kala duwani way kala duwan yihin markaa xagga laqmadana way ku kala baxaan xagga xukunkana way ku kala baxaan maxaa yimid day hayru maqsuudin daabitkeeda soo maa allatii lam yuqsad biha mucayano cid mucayana iyada loogama jeedo cid mucayana iyada he loolama jeedo ka soco maxaa yimid mudaaf de mudaaf nin kasta u garanaya mudaafka waa la garanayaayo waxaa ka dambeeya loo tiiriyaa almushabahu bimudaaf a yimid almushabahu bimudaafna baabula ayaynu kusoo baranay muxuu ahaa maa tacalaqa bihi shayun min tamaami macnaahu waa ka u la xidhiidha xidhiidh iyo tacaluq la yeesho wax macnihiisa dhammaystiraya waxaa macnaha dhammaystirayana afar baynu kusoo tilmaanay ima an yakuuna marfuucan wa ima an yakuuna mansuuban wa ima an yakuuna majruuran iyo inuu cadaf yahay so intaasun mahayn arintaasun ma wax ka badan baa jiray yaa aalican jabalan waa isaga yo mansuuba aye yaa xasanan wajhuhu waa isaga yo marfuuca aye ya raxiima bilcibaadi waa isaga yo majruura ya alaaatan wa alaaثiinana waa isaga yo cadaf Ah, afartaasaa ahaan jireen sooma ka marka wixii loo dhawaaqayana waa afartaa daabitkoogina waad qaatay waa almufrad alcalamu wanakiratu lmaqsudatu wanakiratu hayru lmaqsudati walmudaafu walmushabahu bilmudaaf tiradoodi waad iga haysa aqsaamtan waad iga haysa waa shanta xukunkii baa yimida soomaa ka soco fa ama almufradu mufradkii mufradkii alcalamu calamka ahaa wanakiratu iyo nakiradii almaqsudatu cidda gaarka a ah loola jeeday fa yubnayaani calamka nakirada maqsuudada ah waa la binayn calaa ay cala ladii kii dushiisa ayaa lagu binayn yurfacaani labadooda lagu rafcinayey bihi maaga fii xaalati licraabi marka la icraabayo ee mucrabka ay yihiin wixii lagu rafcin jiray un baa lagu binayni qaacida ma haysataashe mayna basidayn xaalatu rafca baabu macrifati calaamat alicraab ardayga si fiican u fahmaa waxa weyan waxa ka dambeyn way fududaanaya baabu macrifati calaamat alicraab wixii lagu soo rafcin jiray nakirada maqsuudada iyo mufradka calamkaa wixii lagu soo rafcin jiray ayuumaad ku binaynaysaa imika Oh, faama mufradu mufradkii mufradkii alcalamu calamka ahaa wanakiratu iyo nakiradii almaqsuudatu cidda gaarkaa loola jeeday fa yubnayaani labadooda waa la binayn calaa ma kii dushiisa ayaa lagu binayn yurfacaani lagu rafcin lahaa labadooda bihi maaga fi xaalati icraabi icraabta xaaladeeda wuu kuusi sharaxaya wuxuu ku yidhi fa yubnayaani mufradkii calamka iyo nakiradii maqsuudada ahayd waa la binayn cala dami dame ayaa lagu binayn xilima in kaanaa haddii ay yihiin ayo mufradka calamka iyo nakirada maqsuudadii mufradayni laba mufrad haddii ay yihiin hadda mayla socota mufradaynkan uglama jeedo mufradka baabu munaada uglama socdo ee mufrad baabu alicraab uga jeeda la soco hadda hadday yihiin fa yubnayaani cala dami dame ayaa lagu binayn xilima in kaana haddii ay yihiin labadooda mufradayn laba mufrad oo mufradkii baabulicraaba haddii ay yihiin dama ayaa lagu binaynaya haddaba damadaa lagu binanaya saddex baa ka soo bixi inay lafdan noqoto inay taqdiiran noqoto inay maxalla noqoto waa inti waad garanaysaa inay lafdan noqoto oo yaa zaydu maanad sheekh yaa rajulu yaa xarfunida manaaba adcu aye zaydu munaada mufrad calamun mabniyun cala dami fi maxali nasbin meel saasuna yaa rajulun oo rajulu munaada nakiraة maqsuda mabniy calى dm fi maxali naصbin mana sain wima maxalan ya musa ya ciisa ka waran ya mayna maal mayna taqdiiran hayn waad ku qadaraysaa de alifsaad ku qadaraysa waa maxalan ya hada ya ya man laa ilaha ila hu manta mayna mawsuulade ya anta waa sax waad unidayn kartaa ya iyaaka waa sax iyaduna yahu um ma jiro i lua alcarabiya kuma jirto huwa ayaan saa ugu dhawaaqaya ma jirto yahuwa qaarkood baa yidhi war yaa huwadan kolka ilahay loo dhawaaqay iyada gaara loogu nideeyo dadka kalena yaa loogu dhawaaqin dad kale waxaa loogu dhawaaqi in loogu nidayn maayo marka luqa alcarabiya kuma jirto iska ilaaliya yaa huwa wax loo nideeya ma jirto ka marka maxaynu haysanaa mufradka caalamka iyo nakirada maqsuudada ah waa la binaynayaa iyaga xukunkoogu waa sida maxaana lagu binaynayaa wixii lagu rafcin jiray xaalatulicraab oo masle culimo ka soco yaa wa yaa rajulu aw jamca tagsiirin aw jamceey tagsiirin weyan halkaas jamcu tagsiirka tagsiirka labadiisii jamc muxuu uga jeedaa waa isagiyo mufrad calama iyo isagiyo nakire maqsuudaat yaa zuyuudu waa isagiyo mufrad calama yaa rijaalu waa isagiyo nakire maqsuudaat ow jamceey muanatin baa tana la odhanaya muanaska labadiisii jamc saalimayni xaale ay yihiin laba nabad galay muxuu uga jeedaa tanna jamcu muana isagio calama iyo isagio nakiro maqsuuda yaa muslimaatu dumarkan muslimaadka ah o oo dumar gaar ila waa iyagii oo calam noqdayna waa maxay yaa hindatu sheekhu inoomu dhigin yaa hindatu unbaad odhanaysa ow murakaban ow inkaana ina ow inkaana haddii ay ahaadaan murakaban murakab haddii ay ahaadaan murakabkaasoo masjiyan masji loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwi yaa macdii karibu macdii karibow ah. murakabku xilli mucrabka soo geli jiray iraabta marka aan weyhi lagu khatimin de sooma marka weyhi lagu khatimi waa mebni ama haddii aan weyhi lagu khatimin dee mucrab waa sooma yaa macdi karibu soona kale weeyaan yaa waa xarfinida manaaba adcuu macdi karibu waa maxaa la odhanayaa waa munaada mufridun calamun mabniyun cala dami baa la odhanaya de fii maxali nasbin saxiix wala la waa basiid bay la tahay wayubnayaani waa la binaynayaa calamkii iyo nakiradii maqsuudada ahayd cala alifi alif ayaa lagu binayn fi taniyati taniyada dhexdeeda haddii ay lagu binaynaya alif lagu binaynaya waayo taniyada maxaa lagu rifcin jiray alif lagu rifin jiray aliftii un baa lagu binaynaya naxu ya zaydani yaad waa xarfinida zaydanina munaada mabniyun cala alif de so alif kumad alaabi jirin mabniyun cala alif dasha fi maxali nasbin ya rajulaani haye rajulaani waa munaada nakira maqsuuda maynaan mabniyun cala alif ad odhanaysa wa cala alwaawi wow ayaa lagu binayn fi ljamci jamca dhexdiisa waa jamci dee jamcu tasiri jamcana salim soo sheegnay jamca hadhay jamcu lmudakar asaalim naxu ya zayduna yaa waa xarfinida zayduna oo munaada mabniyun cala alwaaw baa la odhanaya so wow kumaad rafcin jirin mabniyun cala alwaaw baa la odhanaya halkaa maxay nagaga baxay marka xukunkii ay lahaayeen mufradka calamka iyo iyo nakirada maqsuudadaa waay ah, su-aal baa daba soo arooreysa mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada lima buniya in iska garbamarsidun ma maxaa sheekh loo bineeyey cilatulbunahoogu maxay yihiin waa lagu weydiin karaa soo ma jawaabtu waxay tahay adcuuka kaafta ku jirta ayay shabaheen adcuuka kaafta ku jirta ayay shabaheen xaggey ka shabaheen fi alaaati awjuhin saddex wej kitaabkaa idin dhigay saddexda waj waa maxay fi lifraad mufradnimaday ka shabaheen adcuuka kaabta ku jirtaa de waa mufrad yaa zaydu iyo yaa rajuluna de waa mufrad wa fi tacriif xagga macrifanimaday ka shabaheen macrifanimada ayaa ay ka shabaheen saddex wa fi lkhiaab xagga khitaabka ayay ka shabaheen yaa rajulu ninkanow iyo adcuuka adaan kuu yeedhaya mayna isku waxa ay tahay waxa loo bineeyey labadooda adcuuka kaafta ku jirta ayay shabaheen xaggey ka shabeen saddex dhinac xagga mufradnimada macrifanimada iyo khitaabka da mana basidayn su-aal kala imanayso adcuuka kaafta ku jirta lafteeda maxaa loo bineeyey waxa loo bineeyey daakadii aynu soo marnay soo garan maysaan kaafta ku jirta daaka kaafta u dambaysa inay xaraftaa bilitifaaq ba kaafta xarafka ay shabahday adcuuka kaaftan ku jirta lafteedu ya waa mushaabihlmushaabi meela ohan jireen mid isagii wax shabahisna loo sii ka soco waa maxay taasina waa sababta loo binayay adcuuka kaafta ku jirta laftada ayaa daaka kaafteeda idin sii shabaday su kale ayaa imanayso shaygu haddii uu mabni yahay maxaa asal oo ah in lagu bineeyo sukun walaslu fi lmabniyi an yusakana sheekh maxaa sukun loogu binay waayo waxa sukun loogu binayn waayo oo loo xarakeeyey asalkooda hore ayaa mucrab ahaayo asalkoodii hore ayaa la tusinayaa saxiix walala asalkoodii hore maadaama mucraba ah, ila mucrab bay ahayn asalkoogii hore ayaa lastusinaya si aawadeed baa loogu binayn waayey maxay sukun ka soco haddee xaraka wax lagu bineeyo akafulxarakaatba wax lagu bineeyo akafulxarakaat ye fatxaye soo ma maxaa fatxa loogu binayn waayo waa ithaaran liaqwa lxarakaat xarakaadka tii ugu awooda badnayd baa la doortay oo dama ama maahe waxa la kala saaraya marka munaaduhu mudaaf yahay iyo markuu hayru yahay ayaa la kala saaraya haddee fadxa lagu binayn lahaa markuu mudaafka yahayna de fadxa lagu eraabi doona lagu nasbin doona sooma waa isku ekaan lahay si aawadeed baa lagu kala saaray har idinku celiya intaa waxoogaa dhagahaad ir taagteen bay la tahay aday kuma jiro su-aashu waxa weeyaan ugu horeysaa calamka iyo nakirada maqsuudada sheekh maxaa loo bineeyey waanaad cilatulbinaha fahmi kartid waxay shabaheen adcuuka kaafta ku jirta xaggay ka shabaheen xagga ifraadnimada xagga tacriifnimada iyo xagga khidaaba adcuuka kaafta ku jirta lafteeda maxaa he loo bineeyey waxa loo bineeyey waxay shabahday daata kaafta ku jirta intaas way xidhantee soo ma aratid haddaba shaygii maadaama oo mabni u noqday mebni maxaa asal u ah sukun soo ma maxaa sukun loogu bineyn waay asalkoodii hore ayaa icraabayo asalkoodii hore lastusinaya taana ma isla ya suaasha aasha kale waa maxay ya su-aasha kale waa maxay haddee waxa weeyaan laga leexday sukuunkii oo xaraka lagu lagu bineeyey maxaa akhafulxarakaad loogu binayn waayey wax loogu binayn waayey waa ithaaran liaqwa alxarakaat xarakaadka ti ugu awoodda badnayd baa la doortay ama maahe waxaa la kala saarayaa oo farqi ay u noqonaysaa munaadaha mudaafka iyo ka hayru mudaafka mayna basidayn ka soco mid kale imanaysa oo mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada kitaabkii hore ajrim wuxuu sii daba dhigi jiray min hayri tanwiinin sooma lama tanwiiniye soo ma hadday daruura timaado waa la karaa horeyna waynu soo marnay haday tanwiin timaado haday hadday daruuro timaado waa la tanwiinin tanwiintaasi markaa la saarayaa madmuumeyn bay noqon karaan mansuubeynna way noqon karaan waxaa u daliila abyaadi aynu kusoo dhignay kitaabkii hore maxay ahaan jireen سلاaم اللh ya mطrون عlyha وlaysa عlayka ya mطrun slam سlaam الlahi ya mطrun عalayha nabadgelyada ilaahay gabadhaa dusheeda ha ahaatay weli slma walaysa عalayka ya mطrun salam adiga laakin nabadgelya iyo dushaada ahaani waayo adu nin liiltaa too gabadh qurux badan baad heshu leya nasiib o iska leeyihin soo maareysa maxalushaahidkeenu waa maxay ya matarun ya mataru baa la doonaya ya matarun maa waa daruuratu nadmiga weyaan mansuubin bay noqon karaan darabat sadraha ilaya waqalat ya cadiya laqad waqaat kalawaaqi waxaan kusoo marnay awalkii hore ma xasuusataan darabat sadraha laabteeda ayay garaado darabad sadraha ilaya aniga xaggayga ayay usoo garaaday bu i waqaalad waxay tidhi yaa cadiyan cadiyow laqad waqadka alawaaqi ilahay idinkii haku ilaaliyan kuwa wax ilaaliya maxalushaahidkana maa yaa cadiyan maa tawin lagaa caran muna mansuubiynana ka isagoo mansuubiynana way noqon karaan waxaa kaloo noqon karaan madmuumiinka aan kuu sheegayna waa ay noqon karaan waa daruura marka ay meesha ay timaado su-aal kale ayaa imanaysa meesha waxay tahay taasina mufradka calamka a ah, dau fiirsada eeg ma adka sheekh waxaan wa wax kusugayn mufradka calamka haddii laga sifeeyo lafdiga ibnun ama ibnatun iyagana calam loo sii idaafeeyo jaaza damuhu wa fatxuhu maslfan maxaanad nidhi mufradka calamka haddii laga sifeeyo ibnun ow ibnatun ibnun iyo ibnatun laga sifeeyey mufrad calam calam loo sii idaafeeyo munaadaha hore laba wej baa ku banaan jaaza damuhu in la damiya way banaan tahay wa fatxuhu in la fadxiyaana way banaan tahay qadarkaas si fican uga warrami doona insha alla kitaabkana u idin dhigaya tusaale tusaale waxa lagu fahmaayey ya zaydu ibna zacdin ya fatimatu ibnata muxamedin sala allahu alayh wasalam eeg ya zaydu zayd ma soo ma aris muna munaadayn munzil cala munayn maxaan ka sifaynay ibna sacd maynu ka sifaynay soo ma ibn ibni waynu ka sifaynay soo ma ibnigana maxaynu usii idaafaynay calam sacd muna calamayn munaadaha hore labaa kugu banaan inaad tirahdi ya zaydu iyo ya zayda labadoo banaan waa luqa ya zaydu ibna sacdin ya zayda ibna sacdin ya fatimatu ibnata muxamedin ya fatimata ibnata muxamedin ha garan waayn laakin haddee laga sifeeyo cam iyo camatun haddee laga sifeeyo ya waxa waajib noqonaya damuhum baa waajib noqonaya ya safiyatu camatu rasuulilah camata rasuuli illah ya safiyatu camata rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam haye sideedaas aya lagu dina waayo cam baa laga sifeeya ama camatun hadda wax laga sifeeyo haddee munaadaa laga sifeeyo maxay noqonayaan ya in la damiyo iyaga waajib noqonaya halkaasi waa mufradkii calamkii nakirada maqsuudada ah laga sifeeyo mufrad ka warrama nakirada maqsuudada haddii mufrad laga sifeeyo waxa culimmadu dooranayaan in la nasbiyaba in la nasbiyo yaa rajulan kariiman aqbil eeg yaa rajulan kariiman aqbil waxay leeyihin ba hala nasbiyo yaa rajulan kariiman aqbil yaa rajulan kariiman aqbil saasay leeyihin nasbahay dooranayaan amaa haddii laga sifeeyo jumlo nakiradii maqsuudada ama shuhljuml hadii laga sifeeyo waaba waajib say basriyintu leeyihin waa waajib bay noqonaysaa abyaad maxaa kaoose idinku qoray soo arooriyey ninkii busiri ee burdahala kayfa tarqa ruqiyaka alambiyaau ya samaan ya samaan ma aalathaa samaa ya samaan ma aalathaa samaa kayfa tarqaa ruqiyaka alambiyaau ya samaan ma taalathaa samaa-un wuxuu yidhi kayfa tarqaa sidee u kari buuyidhi ruqiyaka koritaankaaga oo kale alambiyaau ambiyadu yaa samaan samoy maa taalathaa ayna la dharartamahayn samaaun samo ya waa ninkii burdaala maxaalushaadkan lakin uga soconaa maxay yaa samaan maa taalathaa eeg maxaa laga sifeeyey jumla laga sifeeye soo ma nasbinaya isagoo shubu jumla iyadoo shubu jumlana bayt shaacirka waa goose ku qoraya alaa yaa naaklatan min dati cirqin alayka waraxmat llaahi salaamu bayt shaacirkaas u daliishana yada alaa yaa ala nakloy timiray min dati cirqin geed xididla xaggiisa ka ahaatay nakladaasoo min dati cirqin alayka dushaada ha ahaate u yidhi assalaamu nabadgelya iyo waraxmatullahi naxariista ilaahay maxalushaahidkan waa maxay alaa yaa nakla tanta weyan alaa yaa nakla tanta weeyaan marka nakirada maqsuudadaa iyo mufradka calamka hadalkiisa halkaa inoogu laaba wahalaatatu saddexda albaaqiyatu soo hadhay mansuubatun waa la nasbin laa hayru dalika nasbaha waxaan ahayn jaa-izan mid banaan maa kelmadda hayr wey la sku haysta laa hayru luqa alcarabiya may ku banaan mise kuma banaano ibnu hishaam buu deejifany wuxuu le maba banaano ya maba banaan u leey laakiin isku duuduba culimadu waxay leeyihin xaggaa dambe markaad qawlkiina akridaan waa carabiya ayaay leeyihiin marka wuxuuna shabahaya eeg lafdiga amaa bacdu iyo waqablu soo garan maysaan afar xaalay lahaan jireen mar bay la binayn jireen marka la binayn jire maxay ahaan jireen idaa xudifa almudaafu wa nuwiya idaa xudifa almudaafu ilayh wa nuwiya macnaahu tiibay lamid yihin bu leeyay ila hayru idaafa laazimdaay wa halaathatu saddexda albaaqiyatu soo hadhay mansuubatun waa la nasbin laa ayru dalika nasbaha waxaan ahayn jaaisan mid banaan ma aha wahiya ay ay alaaatu baaqiya alaaada soo hadhay annakiratu waa nakirada nakirada hayrulmaqsuudati cid gaara aan loola jeedin ka qawlil acmaa indha ma laha qofkaan indhaha lahayn qowl hadalkiisii oo kale weeyi uu yidhi yaa rajula ninow khud qaba biyadii gacanta waar gacanta ay qabaniyo ninunbu isagu la hadlaya de cid gaara lama hadlayo ya waa xarfu nakiratun ayru maqsuda mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhiri khud waa ficil amr faacilki waa anta biyadi alba xadfi yadi ismajruun bilba calaamatu jari kasratu muqadaratun cala ma qabla ya mutakalimi manaca min duhuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba liana alya laa yunaasibuha ila kasru ma qablaha yadi mudaaf iyo ahlmutakalimina damiir mutasil mabni cala sukun fi maxali jirin mudaafun ilayhi maynaba sidaan culimo wlmudaafu ka labaadna waa kii la idaafeeyey wadalika so naxw ya cabdallaahi ya xadfu nida manaaba adcu cabda munaada mudaaf mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu ala cabda mudaaf allahina mudaaf ilay walmushabahu kii lagu shabahay wey bilmudaafi mudaafka naxu ya xasana wajhu ya xarfunida xasanan munaada mansuuba calaamatu nasbihi xasanan munaada shabihun bilmudaaf mansuuba calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu ala akhiri xasanan sifatu mushabaha tacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wa yansibu lmafcuul wajhu waa faacilkeedii weeyaan marfuuc calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu ala akhiri ya xarfunida طaalican munaada waana mushabah bmudaaf mansub calaamati nasbina fatxatun dahiratun cala akhiri طalع waa ismu facil camal ficil yafcu lfaacil sooma wa yansib lmafcuul faacilkiisi waa damir mustadri jaasir sitaaro waa huwa jabalana waa mafcuulkiio isagaa nasbiyey wa yaa raxiiman yaa xarfunida raxiiman munaada waana mushabah bilmudaafte soo ma mansuub calaamati nasbina waana sifa mushabaha waa yahay bilcibaadi faacilkiisina de waa huwa faacilki waa huwa bilcibaadina jaariy majruur jaariya majruurkana ku tacaluqaya sifada mushabahada raxiimanade wataqadama waxa soo horumaray fii baabilala baabkeegi waxa kusoo horumaray allatii laadaasoo linafyi ljinsi linafyi xukmi ljinsi jinsiga xukunkiisa anfintiisa u sugnaatay bayaanulmushabahi mushabaha cadayntiisii ayaa soo horumartay bilmudaafi mudaafka lagu shubahay muxuu ahaa maa tacalaqa bihi shayun min tamaami macnaahu tacaluqaasina afar dhinac buu ka imanayay ima an yakuna mansuuban wa ima an yakuna marfuucan wa ima an yakuna majruulan wa ima an yakuna bilcatfi intaa midunbu a sooma iyo wa bayaanulmuraadi ujeedada laga leeyahay cadaynteeda ayaa soo horu martay bilmufradi mufradka laga leeyahay fi haada kan dhexdiisana laga leeyahay albaabi baabka baabka kan ah ee baabulmunaada mufrad waxaa looga jeedaana wuxuu kusoo hormaray bu kuleyahy baabula ee dib ugu noqo wuu kuxawila soo wallahu aclamu xaqiiqadana ilahay uba ku wallahu aclam subxanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk